الخمر وكل قيء نجس والحمير لم ير ذا إلا لذي تغير والشافعي أطلق ميت البر فنجس إلا الجراد فدري ولا تنجس ميتة الحيتان وذا هو المعروف للنعمان والشعر طاهر لغير الشافعي كالعظم للكوفي ولم يتابع ودابغ الجلد له مطهر وأحمد كالأصبحي ينكر لا جلد خنزير وقيل ما امتنع والكلب عند الشافعي له تبع ودم حوت نجس فاعتزلي إلا لدى النعمان وابن حنبل وقد عفوا عن القليل في الدماء وكل ما عسر اجتنابه نما ونجس لم يبلغ الربع عفي في الجسم والثياب عند الحنف إلا مغلظا فقدر درهم كالمالكي فيه في نحو الدم والبول والأرواث رجس واقتدي بلحمها لمالك وأحمد ثم المني طاهر والحمير ومثله النعمان لم يطهر فليزل النجاسة المصلي عن بدن والثوب والمحل وذكرا والأنثيين غسلا للمذي عند أحمد كمنجلا ولم تزل بغير ماء ينفع والحنفي بما أزال يرفع وجاز أن تزال باستجمار والظاهر يحصر في الأحجار وحرموا الأرواث والعظام والمالكي لم يرها حراما والحنفي يدلك نحو نعل كالمالكي من نحو روث بغل والشافعي يرش مثل الحنبل بول صبي ذكر لم يأكل والظاهري به الرجال عما والمالكي إن شكر الشحتما وشرط غسل أن يزيل ما طرى والحنفي تثليث حكمي يرى وأحمد سبع للتطهير كالشافعي في الكلب والخنزير وأوجب على الذي يستجمر تثليثه وإن كفاه حجر وفي قضاء حاجة آداب وجلها عنده استحباب وحرموا الكعبة أن تستقبلا وعكسه وابن علي حللا وذاك في الصحراء وللنعمان يحرم في الصحراء والبنيان markii uu ka soo baxay طahaaradii xadadka iyo axkaamteedii wixii ku tacalluqayey ayaa kitaabu طahaara waxa uu ku khatimay ibnu rushd oo dee nadmiguna uu taabicu inuu yahaga uu raacayo noocii labaad ee طahaarada oo ah rafcu اlkhabaث ama isaalaة الnajaasa marka halkan waxaa lagaga hadli waxyaalihii najaasada ahaa alacyaan الnajisa waxaa kaloo lagaga hadli isaalaة الnajaasa salaadda maxay u tahay kadibna waxaa laga hadli doonaa kayfiyaة isaalaة الnajaasa najaasada sida loo zuulinayo qaabka ay noqonayso waxaa lagu soo khatimi aadaabta qضاء الxاaجة wuxuu ihi شharطu صalaaة عindahم rafcu الnajas rafcu الnajasi sharطu صalaaةi cindahu rafcu الnajas nijaasada oo la rafciyo oo la zuuliyaa sharطu صalaaةin waa salaadu shardi ay leedahay oo yani waxa weeyaan shardi buu u yahay salaada rafcu najaasuhu cindahum cinda الfuqaha laa insaha aw lam yuطiq lbni anas laa may yani shardi noqon maayo insahaa ay nasiye weey haddii qofku uu iloobo in markaa waxa weeyaan eh, najaasa ay marsanayd oo maaragtay maradiisa ama jirhkiisa ama meesha uu ku tukanayo inay najaaso leedahay hadduu ilowsan yahay aw lam yuiq ama uu ka caajizo oo uu kari waayo isaalatu najaasihi libni anasin bay labadanba u yaalaan imaamkii maalik ibnu anas raximah اllahu tacaala wa canhu waxaaba laga soo guuriyey imaam maalik sunnatun inuu yidhi waaba iska sunne inuu taa yidhina waa laga sheegay imaam maalik raximah اllahu tacaala marka xukunkii baa lagu bilaabay xukmu isaalat الnajaasa biاnisbati liلsalaa marka xagga salaada loo eego maxay noqonaysaa isaalat najaasadu imaam maalik raximah اllahu tacaala qowlka u muctamadka ah waa in ay tahay sharط liلsalaaة cinda الdikri wاlqudra marka qofku uu xasuusan yahay ee uu ogsoon yahay in najaasa jirto xasuusan yahayna aanu ilaawin zuulinteediina uu awooddeedii leeyahay xaaladda iyadaabaa waxay noqonaysaa isaalatu najaasadii shari lisixati الsalaa jumhuurku iyagu waxay leeyihin mar walba waa sharطun lisixati الsalaa ama ha ogaado ama yaanu ogaanin awooddeeda ha lahaado ama yaanu lahaanin waa sharun lisixati salaa oo salaaddii asixi mayso haddii qofkii najaasadii aanu iska zuulinin xataa kii keri waaye ee awooddeeda yeelan waaye xanaabiladii waxay leeyn waa inuu tayamum uu la yimaado si markaa salaaddii u tukado sideeda iskagama tukan karo qolyihii kaleoo isaalatu najaasaha aan tayamumka u arkayn shaaficiyadii iyo waxay leeyihiin yusallii calaa xaalihi uma yuciid qaabkii yani sidaa uu yahay buu iskaga tukan lixurmati اlwaqti marka dambe maaragtay awooddii isaalada uu helana salaaddii waa inuu soo celiyo xanafiyada iyaguna waa shardi bay leeyihiin lisixati الsalaa laakiin qofkii caajiska ka noqday kari waayey bal ha la fiiriyo ma waxay odhanayaan sidii asalkoodu ahaa ha sugo kole saasaa madhabkoodu yahay lakin waxay u baahan tahay in si daqiiq ah loo muraajaceeyo maalikiyadu laakiin haddii qofkii eh, uu ilaawsan yahay ama uu jaahilba ka yahay ama aanu awoodi lahayn way ka dhaafayaan sidiisaasu iskaga tukanaya salaadiisiina saasay ku asaxaysa qowl baa jira markaa imaam maalik laga soo guuriyo kaleo waa sunno odhanay macnaheedu waxa weeyaan yani waa eh, haddii iska tukado isagoo najaasadii laho ogsoon waxba salaadiisii u noqon mayso laakiin waa riwaayo aan xataa madhabka maalikiyada laftooda aan muctamad ka ahayn wاrujza fahjur ya ayuha اlmudaثir qum faandir wahiyaabaka faطahir wاrujza fahjur ayay markaa culamadu u daliishadaan iyo axaadiia ku soo aroortayba dee maarata nebigu isagoo tukanaya inuu kabihii iska tuuray iyo waxyaalihii lamidka ah wuxuu yihi wa bowl الnaasi dadka kaadidoodii iyo waqaa'iطun minhum saxaradii dadka xaggooda ka timid min alanjaasi waxyaalaha nijaasta ah ayay ka mid marka acyaantii nijaasada ahayd ayaa halkan la tirinaya kaadida markaa bani aadamka waa lagu ijmaacsan yahay nusuustuna waa sheegtay nijaasadiisa alqaa'id saxaaradii bani aadamka iyaduna waa saas oo kale waa ijmaac wey ka meytidii markaa bani aadamkaa lagu qayday lanno wixii kale waa la keeni doona kamayti dii damin yasiilu beri wa damihi اlmasfuuxi uma اlkhamri waxyaalii markaa lagu ijmaacsanaa ayaa la qadimay kamayti dii damin sida wixii dhiigga lahaa bakhtigiisa dhiiggaasoo yasiilu dareeraya wixii dhiig dareero lahaa oo beriyin oo ahaa wax markaa beriga ku noolo aan badda ku noolay noolihii dhiigga lahaa yani haddii la dilaaciyo dhiiggiisu uu dareerayey uu dhiig dareeraya lahaa ee beriga ku noolaa baktigiisii oo kale weeyaanoo kaasina waa nijaas bilijmaac wey xoolihii makuulka ah iyo hayr makuulkii iyo waxaasoo dhanba marka la dilaaciyo uu dhiig ka dareerayey baktigoodu waa najaas waana laysku waafaqsan yaho ijmaac baa ku sugan alimaam shawkani raximah اllahu baa isagu eh, wax khilaafiya ka dhigay oo kitaabkiisan yare eh, durab اlbahiya fi masaa'il اfiqhiya intuu dhowr arimood sheegay ayuu wixii ka soo haray oo baktigiina uu ku jiro ayuu yihi khilaaf baa ku sugan asalkuna waa inaanay eh, ashaadu aahir tahay laakiin arrintaas sax ma aha oo meytada wax khilaafoo ku sugani ma jiro nusuustuna way sheegtay ayuma ihaabin dubiqa faqad ahur baaba tilmaamayaba ayuma ihaabin waxaa laga hadlayaa dee waxa weeyaan waa haragii ama maqaarkii baktiga marka la dabqiye ayuu aahir noqonaya macnaheedu waa nijaas buu ahaa intii marka waxa weeyaan dabqiga ka horreysay marka kolley imaam shawkani iyo waxa uu isagu aad u tadyiiqiyaa najaasaadka wixii uu markaa nas waadixa u helo mooyaane waxaad mooddaa wixii kale inaanu najaasaba ku xukumayn lakin haddii sidaas la yidhaahdo dee haaidkii laftiisa waxaa laga yaaba inaan nas sariixaba loo helin saxaaradii kaadidii waxba badan baa loo heli laakiin saxaaradii e, wax tilmaamayn akhbahayn lagu magacaabay iyo waxyaala noocaasa mooyaane wax najaasadiisa tilmaamaya oo nas markaa sariixa ma hayno kamayti dii damin yasiilu beri markaa baktigii xayawaanka shuruudaa laga helay waxa weeyaan waa nijaas kii shuruudda laga waayay waynu arki doona wa damihi lmasfuuxi iyo dhiiggiisii xayawaankaan sheegnay dhiiggiisii dareeraya ee masfuuxa ahaa isaguna waxa weeyaan waa najis bani aadamka dhiiggiisii iyo xayawaankaa makuulka ee waaweyn dhiigoodii kuwa hayru makuulkaa dhiigoodii dareeraya masfuuxa ahaa dhiiggaasi isaguna waa najisun bilijmaac sida culamo aad u fara badani ay soo guuriyeen iyadana waxyaalaha markaa imaam shawkani raximah اllahu tacaala uu shakiga geliyey bay ka mid tahay culamo mucaasiriinina way ku raaceen oo weliba waaweyn sida sheekh albani iyo cuthaymiin iyo dhiigu inuun markaa nijaas ahayn bay taqriirinayaan laakiin arrintaasi ishkaal weyn baa ku sugan qolyaha qaarkood markaa riwaaya can ilimaam axmed baa sheegaysa bay yidhaahdeen lakiin riwaayadaasna sax ma aho oo kitaabka alfuruuc ee xanaabiladu ay leedahay baa tasxiif dhacay tasxiif markaa mabuuca ku dhacay iyaa la mooday in riwaayo imaam axmed ay jirto oo odhanaysa dhiiggu inuu aahir lakiin imaam axmed wuxuu ka mid yahay dadka ijmaaca soo guurinaya addamu lam yakhtalif innaasu fiihi dadku iskumay khilaafin dhiiggu inuu najis yahay ayuu imaam axmed raximah اllahu tacala yidhi aahaar laga soo guuriyo saxaabadii iyo taabiciin inay jaraaxaadkooda ku tukan jireen iyo arrimahaas taasi ma sheegayso in dhiiggu uu aahir yahay ma sheegayso culamadii aahaarta soo guurisayna baabka ay ku keeneen ma aha in dhiiggu uu nijaas yahay ee waxyaalaha macfuga ah isagoo nijaas ah haddana macfuge qofkii uu maaragtay waxa weeyaan ku tukan karo bay ku hoos keeneen oo maalan qofkii haddii nabar uu ku yaallo oo dhiiggii iska socdo salaaddii iska daaba odhan maayo isagoo nabarkii maaragta ku yaalla ayuu salaaddiisii wadanaya oo uu tukanaya sidii gabadhii mustaxaadaduba ay u tukanaysay dhiiggeediioo socda marka waa macfugaad baa la odhanayaa ma aha inaanay najaaso ahayn amadiina halkaas ku keeneen wuxuu yidhi wadamihi masfuuxi uma alkhamri waxaa taa ka sii dambeeyay laakiin yar darajo hooseynaya agga ijmaacnimada khamrigii oo isaguna waa najis cinda jamaahiiri ahli اlcilmi waxa isaga najis ma aha yidhi rabiicat اra'y rabiicat bn cabdiraxmaan sheekhii imaam maalik ayaa laga soo guuriyey Eh, qolyaha qaarkoodna ley ibn sacdna waa ka sheegeen muzani oo shaafiyada kamida ah laftiisa waa laga sheegay bacdulmaalikiya waa laga sheegay eh, ibn rushdi isagu bacdmuxadiiin buu yii lakiin araadda aan sheegay iyaa laga sheegaa laakiin jamaahiiru ahli cilmi qaaibatan eh, waxay ku tagsan yihiin in khamrigu uu nijaas yahay aayadda way deliishanayaan rijsun fajtanibuu waxaa kaloo ay deliishanayaan axaadiis ay ka mid tahay xadiiskii abusaclabat alkhushani qolo gaalo ah oo weelkooda khinsiirka ku kariya khamrigana ku caba ayaanu la deganahay weelkooda wax ku cunna haddaad weelkale helaysaan kaa kale ku cuna baa la yidhi haddaydaan helana iska mayro markaa najis inuu yahay khamrigii ayaa meeshaasi markaa ka cad wuxuu ihi wa kullu qayin najisun ma tag isaguna nijaaso weeye wاlximyari imaam maalik lam yara daa xukunkaa ma arkin xukunkaa najaasada ah ilaa lidii tagayuri mid isbedel u saaxiiba mooyaane matagii haddii uu isbedelay oo yani qofku de matagina wax uu qofku cunay marka isagoo isbedelay oo urtiisii ama waxii la midka ay isbedeleen ama midabkiisi waxaas uu bedelan qofku soo celiyo waa nijaaso kaa way isku raacsan yihiin fuqahadu iyadana cid hore oo mutaqadimiintii ka mid khilaaf Ehm, ku sheegtay maan arkay laakiin haddii aanu mutaayir ahayna wixii uu sidiisi u soo celiyo sida ilmihii yaraa inaas hooyadii jaqayo kale waxa laga yaba in marar badan caanihii sidoodii uu soo celiyo kaasi markaa nijaas ma yahay mise ma aha jumhuurku waxay leeyiin waa najis maxaa yeele matagii kalun buu la yahay mataguna najaase kumuu noqonayn taayurkii macdinu najaasa inuu ka yimid mataga markaa laga hadla kii caloosha tegey hadduu meelahan soka ka soo noqdo iska caadi baan laakiin wixii intuu caloosha tegey soo noqday macdinu najaasuu ka yimid baa la yidhi marka waa waa najis bay yidhahdeen taayurcadamu taayur la eegi maayo laakiin imaam maalik isagu xaggaasuu ka fiiriyey washaafici alaqa mayta albari fanajisun ila aljaraada fadri washaafici shaafici alaqa waa iska ilaaqay maytalbariyi wax allo wixii berri xayawaan berriya ee maaragtay ee berriga ku nool maytadiisoo dhan waa ilaaqayo fahuwa ma kala qaadayo mid markaa dhiiggiisu uu dareerayo iyo midaan dhiiggiisu dareeraynin waa xasharaadkii maaradiqsigii iyo shinnidii quraanjadii barambaradii waxyaalihii xasharaadka aan dhiigga lahayn ee marka la dilaaciyo aan dhiig ka dareeraynin kuwaa baktigoodu ma nijaas baa mise nijaase maaha baa la ysku hayaa jumhuurku waxay leeyiin najaaso ma aha shaaficina wuxuu leeyay waa najis oo asalkii najaasada ayuu isagu haystaa meytadii inay najaaso tahay bakti oo dham inuu najis yahay asalkii ahaabuu haystaa qolyahan kalena xadiidkii tilmaamayay duqsiga in eh, markuu sharaabka ku dhaco la quusinayo ayay leeyihiin waxaa dhici karta inuu ku dhinto marka haddii de maarata sharciguna inama farayo wax sharaabkii inaga nijaasaynay marka taasi waxay tusinaysaa bay leeyihiin in aanu najis ahayn shaaficiyadu waxay leeyihiin ilzaamkaasi laazim ma aha oo waxaa dhici karta horta markii la quusiyan anu kuma dhiman markiiba da laga soo saara isagii oo aan dhimanin haddii uu ku dhinto lafteeda waxaa dhici karta waa najis laakiin waa macfu oo waa laynoo saamaxay sharaabkii marka ay arrintu tahay in aanu inaga najaasaynin ila najaase macfuwa baa jiri karayse xaggaas ayaa taasaa suuragala bay yihahdeen marka asalkii ka guuri mayno baktigu najis yahay wuxuu yidhi ila aljaraada ayixii mooyaane isagoo xayawaan berri ah baktigiisuna aanu najis ahayn fadri arrinkaa markaa isaga garo dabcan bani aadamkii ayaa isagana la soo reebayaa oo eh, maaragtay eh, isaga laftiisa khilaafku waa ku jiraa laakiin dee shaaficiyadu waa soo reebayaanoo bani aadamkii isaguna najis ma aha meytadiisu wuxuu ihi walaa tunajis maytata alxiitaani kalluunka ama mallayga bakhtigiisii ha nijaasaynin xayawaankii baxriga ahaa laga wada ee badda uun ku noolaa bakhtigiisa nijaasaha ku xukumin waa daahir weeyaane najis ma aha wadaa huwa almacruufu linucmaani qowlkaa ah in xayawaanka baxrigu bakhtigiisu daahir yahay aanu nijaas ahayn ayuunbaana ah ka imaam abu xaniifa raximah اllahu loo ogsoon yahay arrintaa waxaa keentay ibnu rushdiba waxa uu sameeyey khilaaf masalada geliyey oo wuxuu yidhi abu xaniife bakhtiga xayawaankii baxriga ahaa nijaase ayuu u xukmay jumhuurka ahaaro ayay u xukumeen arrintuna sidaa ma ahee waxaa la isku hayaa waa ma la cunaya mise lama cunaya baktigii xayawaankii baxriga ah laakiin xagga najaasada abu xaniife raximah llahu taala sida kutubtii xanafiyada ku qoran ahaaro ayuunbuu u xukumaya najaaso uma xukumayo saasaa markaa si gaara loo yar maadaama ibnu hishtu halkan wax kala sheegay ayuu markaa wadah huwa almacruufu linucmaan culamadii kaleba isagu baa u macruufe laakiin ibnu rushdi ayaa halkan hadalkiisa la yar ishaaray washacru طaahiru ligayri shaafici kalcadmi lilkuufiyi walam yutaabaci washacru timihii baktigu ayaa laga hadlaya aahirun aahir wey ligayri shaafici shaafici wixii ka soo haray baktigii waa nijaas waata la yidhi ma maca timihiiba shaafici wuxuu leey ha waxba laga soo reebi maayo bakti waxa weye min rasihi ilaa asbuc ilaa qadamihi waa nijaas weeye kullu juزin min ajzaa'ihi jumhuurku waxay leeyihiin mayanaa timuhu nijaaso ma aha khilaafkuna wuxuu salka ku hayaa timuhu miyay nool yihiin mise ma nool oo noloshii yani marka dhimashadii miyay eh, iyagana saamaynaysaa ma dhimanayaan mise dhimashadu waa inta kalun baa dhimanayse timuhu marka horeba eh, nolol kumay sifaysnayn ibnu rushdi markaa de wanagii dhakhtar buu ahaa wuxuu le walamru mukhtalafu fiihi bayna alaiba nimankii aibada maaragtay hal alxayaatu taxullu shacab timaha miyay degtaa noloshu oo yani de tacriifkii xayaatada ixsaaskaa laga eegaya mise namaaga timihii de way baxayaan oo way korayaan laakiin inaanay dareen lahayn baa laga yaaba dareen ma laha kalcadmi lilkuufiyi walam yutaabaci wuxuu yidhi timuhu waa aahir ciddii aan shaaficayna sida ay qabto kalcadmi sida lafta oo kale oo iyaduna waa aahir eh, lilkuufi xanafigiibay aahir u yihiin lafihii baktigu walam yutaabaci arrinkaa isagana laguma raacine waa la gaar noqday kuufigiyo iyaguna waa iyagu markay timihii waa daahir yidhahdeen lafta lafteediina waa iska daahir bay yidhahdeeno malaha iyadiina in aanay lahayn oo kale ayay ka soo qaadeen oo iyaduna markaa aanay ahayn waxyaalihii markaa noloshu ay degaysay laakiin jumhuurku lafihii iyaga waxay jirhkii kalun bay raacinayaanoo najaasadii way gelaysaa marka halkaasuu de ka farcamayaa foolmaroodigii iyo waxyaalahaasi foolkii maroodigu maroodigii la cuni maayo waa baktigu wixiisi noqonaya marka foolkiisii ma nijaasba mise waa daahir halkaasuu ka farcamayaa hadhowto lan hadanaba la iibin karaa mise lama iibin karo iyo waxaasoo dhan farac bay kasii noqonaya wuxuu yidhi wadaabiqu ljildi lahu muahiru waaxmedu kalasbaxiyi yunkiru wadaabiqu ljildi eh, kii markaa jildiga dabqinay wixii lagu dabqinayey lahu muahirun muahirun lahu mid markaa aahirinaya wey dabintii wixii lagu dabqinaaye ayaa lagu megdinaaye ayaa maqaarkii ama haragii muahir u noqonaya oo aahirinaya cinda ashaaficiyati wاlxanafiya wey sidaa shadriga dambe laga ogaanayo waa kan yidhi waaxmedun kalabaxiyi yunkiru axmedun axmed yunkiru arrinkaa waa diidaya maxamed aahirinaya buu leey kalasbaxiyi isagoo markaa asbaxi lamida imaam maalik xanaabiladii iyo maalikiyadu waxay leeyihiin addabqu laa yuahiru addaabiqu ayru muahirin wax alla wuxuu aahiriye male ee inay maaragtay waxa weeyaan markii hore aynu ku intifaacna laynoo ogolaaday markii dambena waaba la diidayba laa tantaficu min almaytati biihaabin walaa casab waxbaa kaga intifaacina baa la yidhi kaasaa dembeeyey bay leeyihiin oo markaa waxba aahirin maayo qolyaha horena axaadiistii faraha badnayd ayuma ihaabin dubiqa faqad ahur tilmaamaysay ayay xujaysanayaan qolyaha qaarkood marka waxay idhahdaan laa tantaficu min almaytati biihaabin ihaab waxaa la yidhahdaa waa qabla dibaaq haddii la magdiyo jildi baa la yidhaahdaa lama yidhaahdo ihaab lama yidhahdo markaa ay ku jamciyeen qaarkood wuxuu yidhi laa jildi khinziirin halkaa hore markaa daabiquljildi markuu yidhi laa jildi khinziirin laa daabiqu jildi khinsiiri kii markaa magdiyey doofaar maqaarkii kaasi isagu waxba daahirin maayo oo maqaarka markaa doofaarku ma daahiro iil baa odhanaya waa daahiriyadii mamtanac may kaasina mumtanic noqon maayo waa caadi isagana hadii la magdiyo doofaarka laftiisa marka maqaarkiisii la magdiyo daahir buu noqonaya oo ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura cumuumkiisaasaa la qaadanaya daahiriyadiibu saas yidhahdeen wuxuu ihi wاlkalbu cinda shaafici lahu tabac aygiina shaafici marka madhabkiisa la joogo khinsiirkuu tabac u yahayoo isna ma daahiroobayo jildigiisii marka waa maxay abu xaniife iyo shaafici baa isla ogolaa aljildu yahuru bidibaaq doofaarkii baa laga soo reebay labadiba ay soo reebayaan marka doofaarkii maba daahiroobayo maqaarkiisa meesha kaaga soo baxaysa marka daahiriyada qowlkooda laga reebo aygiina marka shaafici agtiisa la joogo doofaarkii buu soo raacaya oo isaguna ma daahiroobayo maxay markaa usoo reebeen waxay u soo reebeen waxay leeyihiin kuwani waa najisun fi lxayaa iyagoo nool bay nijaas ahaayeen ayga iyo doofaarku magdintuna waxay saamayn ku yeelanaysay najaasadii mowdka ku timid ayay markaa maarata eh, saamayn ku yeelanaysay markaa kol haddii ay sidaa ahayd dee kani markiis horeba wuxuu ahaa najis buu ah filxayaa oo magdintu maqaarki sidii xaaladii noloshoo kale u celinaysaa dee xaaladii noloshana kale nijaas buu ku ahaa markaa waxba u tari maayo magdintaasi waxba u tari mayso lakiin kale muxuu ahaaye iyo shabeelkii iyo waxyaalahaasi maqaarkoodii haragoodii marka la magdiyo oo maaragtay dabqigaasi lagu sameeyo yani ayi wasiila loo isticmaali karaa waxaa la doonaya in maqaarkii inuu noqdo sidii marada oo kale oo haddii biyo lagu dhex daayo aan qurmayn hadduu sidaa noqdo waa la isticmaali karaya aahir buu noqonayaa wii maarata waa de loogu intifaaci karayo dhanba hadday kaba laga samaysanayo la xidhanayo oo lagu tukanayo oo ay noqonayso iyo hadday markaasi kala noqonayso keliya un haddii tibihii shacarkii hadduu dee ku yaalo waxa dhici karta inta la magdiyo in timihiina ay baqaarkii ay ku yaallaan markaa khilaafkii shacarka ku jiray ayaa imanayo dee shaaficiyadii waxay leedahay maarata wa lagu tukan kari maayo nijaasadii timihii baa nijaasa oo markaa diidaya laakiin qolyihii kale waa caadi bayn qolyii kale xanafiyadu bay noqonayan lamada kale may daahirinayn wuxuu idhi wadamu xuutin najisun faاctazilii ilaa lada nucmaani wabni xambali wadamu xuutin kalluunka dhiiggiisu markii hore baktigiisaynu ka hadlayn imikana waa dhiiggiisa wadamu xuutin kalluunka dhiiggiisu najisun nijaas wey factazil iskaga dheerow ilaa lada nucmaani wabni xambali labada agtooda mooyaan oo iyagu waxay leeyihiin kalluunkii badu waa tan la yidhi waa xalaal maca baktigiisii baa xalaala marka maaratay xanaabilada xaggooda la joogo xanafiyadu ma ogoleen marka iyagu waxay leeyiin dhiiggiisiina waa iska daahir oo nijaasba ma aha qaarkood waxay hahdaan dhiiggiisu xaqiiqa ahaan dhiigba ma aha ee waa iska biyo biyo maaragtay waxa weeyaan midabkeeraa dhiigga inuu yeesho laga yaaba lakiin dhiig xaqiiqiya ma aha bay qaarkood yidhaahdaan shaaficiyaduna waa qowl inaan markaa kalluunka dhiiggiisu aan nijaas ahayn laakiin muctamadka shaaficiyada iyo madhabta maalikiyaduba sidii halkii dhiiggii kaleba uu marayey ayuunbuu kii kalluunkuna maray wuxuu hi waqad cafow can ilqaliili fi dima waqad cafow waxay saamaxeen can ilqaliili wixii yar fi dimaai marka dhiigga la joogo dhiig marka la joogo waxyaalihii e, qaliilka ahaa saamaxaad baa gelaysa oo waa la iskaga tukan karaa weeyaan haddii maradaadii waxoogaa dhiig yari u marsan yahay ama jirkaagii dhiig yar marsan yahay ama meeshii aad ku tukanaysay dhiig markaa aliil ah haddii ay leedahay waa la iska saamaxayaa jamaahiiru fuqahaa umma way saamaxayaan keliya uun tafaasiil waxaa la gelin waa kan kuuri nuskadii hore calaa tafaasiila lahum lan tunama calaa tafaasiila lahum lan tunama nuskadii hore aan jirtay waa ka bedelay yani maca tafaasiilo weeye iyagoo tafaasiila ay ku jirtay faahfaahino aan halkan lagu nadminaynin ila tafriicaadka halkan laguma nadminaynine tafaasiil bay ku leeyihiine laakiin si guud dhiiggu hadduu yar yahay waa la saamaxay tafaasiishii waxaa ka markii shaaficiyada la joogo hadduu dhiigu dhiiggaagii yahay xataa haddii uu bato in lagu saamaxayo oo nabar kugu yaallo oo dhiig badan uu ka socdo waad iska tukan karaysaayo maadaama uu dhiiggaagii yahay damulajnabigii isaga hadduu bato la saamixi maayo damulajnabi waxaa noqonaya maala neefkii aad gowracaysay dhiiggii kaaga soo daatay qof kale kugu ag tukanayay dhiig markaa waa kaa soo gaaray waa waxaa naftaad ahayn dhiiggii ka yimi damulajnabi baa isaga kaa la odhanaya waxaa ka mida dhiigagii la saamaxayey dee kaneecadii iyo wixii lamidka ahaaye qofku habeenkii markuu hurdo uu ku gelgelanayay waxaa laga yaabaa in maradiisi iyo waxyaalahaas ay najaasaad ka soo gaaraan waa iska saamaxad waaas waa laskaga tukanaya xataa haddii uu batabi layn shaaficiyadu taas wuxuu yidhi waqad cafow cani lqaliili fi dima waxay eh, saamaxeen intiyanjiskii yarad najaasadii yarayd marka dhiigga la joogo maxaa markaa dhiigga sida gaarkaa ah loogu sheegay oo kaadidii ma saamaxayaan qaliilkeeda iyo kaiirkeedu waa isku mid saxaaradii waa saasoo kale dhiiggii waxay leeyihiin waxa weeyaan eh, yacsuru taxarusu canhu irig baa ku dhiigaya fin yaroo meel kaa baxay baa ku dhiigaya eh, meel unbuu dhiig kaa gaaraya markaa dhiiggii waxa weya cumuum ayaa saas daraadeed qaacidaduna waxaabay ahayd bal najaasaadka maa tacumu bihi lbalwa oo dadku inay iska ilaaliyaan ay adag tahay saamaxaadu way gashaan wuxuu yidhi haddaba nuskadan dambe markii hore markay saas ahayd ayaa nuskada dambe wuxuu yidhi wakulli maa cusru jtinaabihi nama taasaa ka faa'iido badatay calaa tafaasiil lobnan tundamaadi wa kulli maa wax kasta ayay maaragtay saamaxeenoo nama eh, ama cusru ijtinaabihi ka dheeraanshihiisa adaygeedu nama uu markaa mid markaa kor noqonaya uu noqday oo kobcay yani uu muuqday wax kastoo ay muuqatay in la iska ilaaliyaa inay adag tahay fuqahadu waa saamaxayaan oo de xaweyaan almashaqatu tajlib taysiir qaacidadii ahayd ayaa ka shaqaynaysa wuxuu yidhi waa najisu markaa meelo fara badan oo qaarkood manduumaad bay ka sameeyeen annajaasaat almacfuw canha oo markaa waxa weyaan tiro badan gaadhsiiyeen waxyaalo fara badan ay markaa gaadhsiiyeen waana qaacidadaa guudee ah waxa weyaan idaa daaqa alamru tasac wuxuu yidhi wanajisun lam yabluغi الrubca cufii fi اljismi wاthiyaabi cinda alxanafi wanajisun najaaso oo lam yabluغi الrubca aan rubcu gaadhin ayaa cufiya la saamaxayaa jismi jirka iyo wathiyaabi dharkaba cinda alxanafiyi xanafiga agtiisa iyagu waa la sii qaliilkii waa laysku waafaqsanaa laakiin iyaga arrintooda waa ka ballaaratayoo waxay yidhaahdeen eh, najaasadii haddii marada rubuc wax ka yar ay barsanta ama eh, musallihii aad ku tukanaysay saasoo kale ama jirkaagii afwan musalaha maaha waa jirka iyo marada jirkaagii rubuc rubcubadn rubcubadn <laughs> wax weyn weyn iyagu eh, way saamaxayaan waa sahaala bayli ilaa muqallada lakiin waa salaadda maaha yani waa marka salaada an ka hadlayno yani haddii qofkii saas ahaa uu de biyihii dhex galo de uu nijaasaynaya lo inagii soo marnay biyihii qaliilka ahaa xanafiyadu nijaasada mujarad almulaaqaa bay ku nijaasaynaya ilaa muqalladan najis oo markaa muqalladoo la adkeeyey faqadru dirhami marka nijaasadiibay waxay u kala qaybinayaan mukhafaf iyo iyo mukhallaf tacriifkana kolley laba tacriif ayay kala bixiyeen walaa nuskhadeenii hore tacriif baa ku jiray wa huwa ma lijmaacu fiihi qadnumi ilaa muhalladan faqadru dirhami wa huwa ma lijmaacu fiihi qadnumi tacriifkii taqliid muhalladka laakiin nuskadan dambe tacdiil baan gelinayo masale kale aan soo gelinayo laba qowl bay ku leeyihiin mukhaladka iyo mukhafafka se loo kala garanayo in la yidhaahdo wixii lagu ijmacsanya najaasada lagu ijmacsan yahay waa mukhallada najaasada la ysku khilaafsan yahayna waa mukhafaf iyo in la yidhaahdo wixii nas uu sheegay waa mukhallada wixii ijtihaad lagu soo saaray najaasanimadiisana ama ay nusuusta isku khilaaftayna waxa weeyaan mukhafafa labadaa qowl ba adigu leeyihiin aduu najaasadii iska ijmaaciga ahayd ba iska dhaho waxay leeyihin iyada taasi waa najaasa muqallada oo faqadru dirhami falmacfuu minhu qadru dirhamin wey kaa muqaladka ah inta la saamaxayaa waa adirham lbaqli wixii ay odhan jireen in markaa leeg oo dufrigii cumar radia allahu tacaala canhu ayaa ay ka qaateenoo dufriga cumar waxay le cumar danin weyn buu ahaayo jir weyn marka qadru dufrihi ayaa maaragtay waxa weyaan laga soo guuriyey in marka la saamaxayo markaa qadru dufrigiisu wuxuu noqonaya bay idhahdeen dirhamkaa bakliga ah wax leh qolyaha qaarkoodna way hahdeen waxay ka qaateen maaragtay waxa weeyaan istijmaarkii istijmaarku dee waa najaaso muqallada saxaaradii waa lagu ijmaacsan yahay soo iyo maaratay kaadidii waxaan waa lagu ijmaacsan yahay qaarkood nusuustiina waa kaadidii ku sugan tahay istijmaarku najaasadii ma zuulinayo wuu khafiifinayaa haddana waa tan lagu tukanayo marka waxay dhan wa ka soo baxaysa xoogaa najaasaa in layskaga tukan karo haddii aanay sii badanin najaasadu nacay doona ha noqotee in wax lagu tukan karo markaa qadru dirham wixii ah ama ka yar najaasadu noocay doontaba ha noqotee waa lagaga tukan kara wixii ka badan maarata qadru dirham ee najaase markaa mukhafafa ah ilaa rubuc haddaana iyaduna gaadhin waa lagu tukan karaabila ilaa mualladan kii mualadkama faqadru dirhamin baa markaa macfu noqonaya wax dirham leh kalmaalikiyi fiihi fii naxwi dami kalmaalikiyi sida maalikigii iyagoo kala mid ah fiihi fii qadri dirhami dirhamka qadrigiisa maalikiyadii bay kala mid yihiin laakiin maalikiyadu maxay ka hadlayaan fii naxwi dami dhiigga wixii lamidkaa markaa la joogo oo maalikiyadu qaliilkii la saamaxayay way xadeeyeenoo waxay ku xadeeyeen iyaga laftoodu qadru dirham dhiigga naxwigiisa la sheegayaana waa dhiiggii iyo malaxdii iyo sadiidkii addamu walqayxu wasadiid de intuba wax dhiig unu weeyaan sadiidku waa malax iyo wax isku jira de iyo dhiig isku jira malaxdana markeeda hore dhiig bay ahayd waxyaalahaas dhiigga iyo waxyaalaha u noqonaya ah qaliilkiisu macfu buu ahaa qaliilkii markaa maalikiyadu waxay ku xadeeyeen qadru dirham malaha dee shilinkii dhagaxa ahaayoo kale un wax leego kaleu iska noqonaya intaa wax leh waa la saamaxayaa laakiin wixii ka bata ma saamaxayaan shaaficiyada iyo xanaabiladu qaliilkan la saamaxayo iyagu xad umay samaynin ee curfigii bay u celinayaanoo maa kaana fi lcurfi qaliilan fahuwa macfuwun canhu wamaa kaana kaiiran falaysa bimacfuwin canhu haddii aanu ahayn dhiiggii naftaada ama dhiiggii de kanaacadii wixii la midka ahaa ee dam ajnabi uu yahay wuxuu uhi ilaa muqalladan faqadru dirhami kalmaalikiyi fiihi fii qadri dirhami sida maalikigii iyagoo kala mid ah qadrudirhamkaasi fii naxwi dami marka dhiig iyo wii lamidka ala joogo walbawlu walarwaasu rijsun kaadidii gebi ahaanba ama kaadi bani noqoto ama tu kale tii bani adamka loo soo sheegay wixii kale la sheegaya walarwaasu iyo saalooyinkii rijsun iyaguna nijaas wey waqtudiya waxaa lagu dayanayaa la raacaya bilaxmihaa hilibkeedaa la raacaya limaalikin wa axmedi maalig iyo axmed aggooda agtooda iyaga hilibkaa la raacayaayo hilibkuunbaad eegi saaladii markaad aragto saaladan maxaa neefka dhigay muxuu ahaabaad odhanaysa ma makuulba mise waa hayru makuul ma neef xalaalo oo in la cuna ay bannaan tahayba mise waa mid aanay bannaanayn hadduu makuul yahay waa aahir hadduu hayru makuul yahayna waa najis markaa waa maalikiyada ayaa waxay leeyihiin waxaa la raacayaa hilibkaa la raacinayaayo wixii makuulka ah amwaashiisa ama kaadidiisa iyo maarata saaladiisu waa aahir waxaanay markaa ka qaadanayaan in lagu daweeyeyba dee maarata kuwii xanuunsanayey kaadidii geela shaaficiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waxaasoo dhami wada nijaas wey makuul iyo hayru makuul saaladoodu iyo kaadidoodu wada nijaas wey xagganna waa arrin dawo unbay ka hadlaysaayo dee laysku daweyn karo unbay ka hadlaysaaye ka hadli mayso ahaaro iyo arrimaha ka hadli mayso istanzihuu min albawli cumuumkaasi ku jira bay leeyihiin oo markaa kaadi oo dhami iyo saalo oo digo oo dhami waxa weeyaan nijaas wey والبول والأرواث رجس واقتدي بلحمها لمالك وأحمد ثم المني طاهر منidii maaragtay soo baxaysay waa tii bani aadamka halkan imka si gaara waliba dee looga sii hadlayaa xayawaanaadkii kale ee daahirka ahaana shaaficiyada agtooda waa la mid uma almaniyu aahirun manidii aahir wey wاlximyari imaam maalik wamiluhu nucmaanu nucmaanna waa lamide lam yuahiri ma aahirinin manida inay nijaaso tahay ayuu qabaa manidiiba iyadana laisku khilaafsan yahay iyadana labiyo labaa loo kala baxsan yahay maalikiye iyo xanafiya waxay leedahay waa nijaas maxaa yeelay waa khaarij min asabiileyn sabiileynkii wax ka soo baxa weeyi oo mustaxiilo isbedelay markaa waa nijaaso sidii waxyaalihii gudaha baainka isku bedelay eh, haddana waxa weyaan soo baxay ayuunbay la mid tahay bay leeyihin qolyahan kale ee markaa shaaficiyada iyo xanaabiladuna eh, walaqad karramnaa bani aadama iyo waxay ka soo saarayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam in laga jajabin jiray maradiisa kadibna uu ku tukan jiray maydhina aan la sheegin xanafiyadu kajajabintaasi waxay yidhaahdeen waa nooc tadhiira oo in maarata daahirinteedu ay mukhafaf tahay oo in laga jajabiya ay ku filan tahay iyay tusinaysaa inay daahir tahay tusin maysa bay iyaguna yidhahda wuxuu yidhi halkaa wuxuu kaga baxay marka acyaantii najiska ahayd iminkana qaabkii loo daahirinayey najaasaadka ayuu ka hadlay falyuzil النajaaسaة الmuصلي can badni والthawb والmaxali falyuzil ha zuuliyo النajaaسaةa najaasadii almuصلي qofkii tukanayey can badanin haka zuuliyo jirhkiisii والthawbi maradii والmaxali iyo meeshii uu ku tukanayey intaaba najaasadii inuu ka ilaaliyaa la doonaya وذakran والأنhayayni gasla lilmadyi cinda أxmedi kamanjala wadakaran yani xubinkiisii taranka iyo walunsayeyni labadii eh, xninyood ayuu asala maydhaya lilmadyi madyiga daraaddiibuu u maydhi cinda axmadin kamanjala marka eh, najaasadii ha la zuuliyey marka la yidhi de waxa lagu zuulinaya waa inoo soo la doonaya un intii najaasadu ay gaadhay inaad zuuliso inta kale meel kale inaad maydhaa shardi ma aha laakiin xanaabiladaa waxay la gaar marka najaasadu ay najaas madyi ay tahay waa biyahan dareenka ku soo baxaya laakiin aan manida ahayn markay taa tahay intii ay gaadhay oo keliya la maydi maaye xubintii taranka gebi ahaanteeda iyo unsayeynkii intiio dhan baa la maydhaya oo xadiikii ku soo isil akaraka wa unsayeyka ayaa riwaayad qaarkood ku jirta dakarkaaga iyo unsayeynkaagaba maydh marka waxay yidhaahdeen waa arrin u gaara madyiga ilan madyigani manidii bay dhinac ka shabahdaa maniduna jirkoo dhan baa loo mayri jiray tan markaa iyaduna maadaama ay bishtihaa'in ku soo baxayso iyadana intaasoo dhan baa la mayraya bay yidhahdeen manidiina ma gaadhsiisna najaasaadkii kalena waa ka saraysaa qolyaha kale waxay leeyihin ma najaasaadkii kalun bay la tahay waxaa la maydhayaa uun intii ay gaadhay halka niqsil dakarka waa unsayanka waa inta inta badan gaadhayso meeliha inta badan gaadhaysay un baa looga jeedaaye ma aha yidhaahdeen in xukun gaara ay leedahay dabcan dee najaasaadkii waxyaalaha aan la tirin bay ka mid tahay madigan iyo wadyigii iyo waxyaalahaas iyaguna waa najaasaad cinda jamaahiiri ahli اlcilmi qaarkoodna ijmac bay kusoo guuriyeenba aduu aar cumar iyo saciid ibn musayib iyo adoo aaaar laga helayaa madyigu inaanu nijaaso ahayn laakiin culammadu taqriiban madaahibto dhami isku raacsanyen nijaas yahay qaarkoodna ijmac bay kusoo guuriyeenba halkan markaa laguma sheegin manduumasaad arkaysaano ibnu rushdiintii uu sheegay waxaan malanaya wax badanoo lagu daray ma jirto isaguna markaa madyigii wadiga kama hadal nijaasadu wuxuu ihi walam tuzal lagu suulin maayo biayri maain wax aan biyo ahayn biyahaasoo weliba yanfacu wax taraya oo dee biyo tahuur ah biyo wax kale oo najaasadii lagu zuulinayaa ma jirto waalxanafi bimaa asaala yarfacu kii xanafigaa wax kasta oo meesha ka qaadaya najaasadii ayuu ku zuulinayaa biyo shardi uma aha oo isagu wuxuu leeyahay waxa meesha la doonaya waa najaasadan inay meesha ka baxdo ama bukhaar ha kaga baxdo ama cadayd ku dhacday ha kaga baxdo ama eh, maarata khal iyo wax loo isticmaalay ha kaga baxdo khasab ma aha biyihii tahuurka ahaa in loo isticmaalo qolyaha kalena waxay leeyihin waxaani waa tahaara sharciya waxay la mid tahay weysadii oo kale sidii weysadaba aan biyo mooyaane wax kale loogu tahaaro qaadan jirin ayaan isaalatu najaasahana eh, biyo mooyaane wax kale loogu isticmaali karin wajaaza an tuzaala bistijmaari wاظaahiri yaxsulu fi اlaxjaari wajaaza waxaa bannaan an tuzaala in lagu zuuliyo waa iska majaaziya weeye zuulin maa waa takhfiifin bay leeyihin bistijmaari istijmaarkii in dhagxaantii la isticmaalo oo yani sabiileynkii loo isticmaalo istijmaarkii iyaduna way bannaanta waa laisla ogol yahay waana wax kasta oo waxa weeyaan zuulinaya oo daahir ah oo qaalic ah wاظaahiri yaxsulu fi اlaxjaari laakiin aahirigu isagu istijmaarka wuxuu ku gaar yeelayaa dhagaxaan wax kalema isticmaali kartid sababtiga imika la isticmaalaya manaadiishan iyo waxyaalahaas ma ogola aahiriyadii dhagax baa meeshaas ku soo arooray dhagax waxaan ahayn lama isticmaali karo laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin wax kastaoo fii macna alxajar ah wax kastoo dhagaxii macnihiisiile oo macnihiisu muxuu ahaa dee wuxuu aha inuu yahay wax adag oo qallalan oo najaasadii meesha ka tiraya ilaa ay soo haeen wax biyaha mooyaane wax kale aanay zuulin ay soo haayso marka wixii saasoo kale ah waa loo isticmaali karaabay waxaramu larwaaa wlcidaam waxay laakiin taxriimiyeenoo aanay ogolayn in lagu zuuliyo istijmaarkii loo isticmaalo digadii ama saaladii iyo walcidaama lafihii oo dee nahyigii ku soo arooray daraaddi ayaan markaa loo ogolayn xagga tacliilkana arwaaftii de waaba nijaas bay lehin shaaficiyadii qolyahaasi cidaamtiina hadday bakti tahayna waa nijaas haddaanay bakti ahayna waa eh, maarata cuntadii jiinka wlmaaliki lam yarahaa xaraama maalikigu isagu uma arka labadani eh, arwaafta iyo cidaamta xaaraan uma arkee laakiin karaahiye ayuunbuu arka macmir ha kala duwanaanayaan iyagu waxay hadii la isticmaalo eh, waa mujzi weeyaan waa gudaya shaaficiyadii iyo qolyaha kalena waxay leeyihiin mayan mujzi ma aha wاlxanafi ydluku naxwa nacli kalmaaliki min naxwi rawsi bagli wuxuu yidhi wlxanafi kii xanafiga yadluku wuu jajabinaya una waa yani delkinaya dhulku ku camcaminaya saasoo kale u marmarinaya wey naxwa nacli kab wixii lamid ah kabtii iyo qofkii iyo waxyaalahaas uu qofku cagta ku xidhanayo waxyaalaha najaasadii martay delki unbuu ku maarata daahirinaya inuu meel kale dhul markaa ciid daahira uu saa u marmariyo oo saa ugu cadaadiyo oo kaga baabi'iyo ayaa ku filan kalmaaliki maalikigii buu la mid yahay laakiin maalikigu qayd buu ku xidhayaayo min naxwi rawhi bakli waa marka laga daahirinayo baqal iyo dameer iyo waxyaalaha digadoodii markay nijaasadu tahay aanay tii adkaydee bani aadamka kaadidiisi iyo saxaaradiisi waxa aanay ahayn ee xayawaanaadka digadoodii waxa ay tahay waa ku filan tahay buu leeyahay wixii markaa kabta maray in meel kale oo daahira lagu jijibiyo oo deetana sidaa loogaga baabi'iyo marka axaadii baa kusoo aroortay akhbaar baa kusoo aroortay midkiin haddii uu arko markuu salaada gelaya kabiisaago hadduu ada ku arko ha masaxo marka ha masaxadaasi ayaa markaa dee uu noqonaya marka xanafiyadii iyagu waxay leeyihiin waa wax kasta oo najaasa oo kabihii iyo wixii lamidka ahaa haleeshay maalikiyadiina najaasadiibay taqyiid ku yar samaynayaan qolyihii kalena maba ogola shaafiyadii iyo xanaabiladii iyo xadiidkuna six ahaan dee maaragtay waxa weeyaan la iskuma raacsana haddiiba la tasxiixiyana adaa waxaa dhici karta in wasakhdii kale xataa laga hadlayo waxa kale oo dhici karta bay leeyihiin waxa laga hadlaya inuu yahay najaaso qallalan oo ku dhegtay oo laakiin aan waxba marinin de haddii laga fujiyo saa looga qaado meeshii aanay waxba ku soo haraynin najaaso qalalan iyo kabtiyo qalalan waxba isma yeelayaan bay leeyihin in la kala qaado uun baa loo baahanaya markaa eh, dhaqid loo baahan maayo bu yidhah wuxuu yidhi eh, marka halkan iyadana dee tacdiil baa ku yarsan qolada nuskhada hore haysta eh, wacindahu tahiiru naxwi nacli bidalkihi min naxwi rawhi bagli oo maalikiyada uun la sheegay xanafiyada ayaa ka maqnayd markaa nuskadan dambe xanafiyadii bay soo gelinaysa washaafici yarushu mila alxambali bowla sabiyin dakarin lam yakuli washaafici qofkii shaaficiga ahaa yarushu wuu rushaynayaa mila ambali soo ambaligii lamida ah, bowla sabiyin buu rushaynayaa ilmo yar kaadidii oo dakarin lab oo lam yakuli aan raashin cunin wati cunto la cuna aan gaahin cunto aan cunin yani waa laba jir iyo wax ka yar cuntona lama siinin caana ayuu ku nool yahay kaa markaa kaadidiisu waa mukhafaf oo rushayn rushaynna waxaa loogala jeedaa bay leeyihin fuqahadu biyihii waa la wada gaadhsiinaya meeshii kaadidu ay martay oo dhan waa la marinaya laakiin in biyuhu ay yaacaan oo ay dareeraan baan shardi ahayn laakiin waa inay biyihii wada gaadhaan waaahiri markaa waa shaaficiyadii iyo xanaabiladii maalikiyadii iyo xanafiyadii ma qabaan arrintaasi waxaylan sidii najaasada kaleba loo dhaqi jiray ayaa loo dhaqayaa ilmaha yar kaadidiisa axaadiitana waxa un ay ku xambaarayaan yani waxa weyaan inaan aad loogu sii mubaalaqaynin maydhidda wاaahiri bihi rijaala cama wاaahiri qofkii aahiriga ahaa cama bihi bihada اxukmi wey xukunkan wuxuu ku caam yeelaya arijaala raggii o dhan wuxuu leeyahay kaadidii ragga ama ha yaraado qofku ama ha weynaado waa taa xukunkeedu oo xadiikiibu wuxuu leeyahay yaa idinku yidhi ilmaha yaru baa san loola dhaqmay oo nebigu miyuu yidhi maadaama uu ilmo yar yahay sidaas sameey muu odhanayna waxa weyaan saasuu sameeyey qofkani qof lab buu ahaa idinku haddaad yaraan teeganaysa ana labnimadu maan xukunkii markaa aan ku xurayaa buui markaa wixii ay tanqiixulmanaadka odhanayeeno ciladii halkee markaa cilada marka xukunkan laga dhigaya waaqicadii intaasoo sifaa ku sugan qofkan inuu qof lab yahay baa ku sugan inaanu cunto cunin baa ku sugan inaan laba maaratay sano gaadhin baa ku sugnayd inde waxa weyaan saxaabiyadii ay keentay waxyaalahaasoo dhan in maradii nabiga ala sl markaa ma marada lagu khaas yeelaya ma ilmaha yar baa lagu khaas yeelaya ma qofkiila baa lagu khaas yeelaya markaa jamaahiirtu dee wax macno markaa yar muaira sifo muairay raadinaya ila sifaadka qaarkood waa iska muarid oo waaqacadun baa la kulantay lakin wax axkaamta lagu xidho ma marka waxaa xukun u soo baxay qofkan inuu e, labna yahay oo inta badan waa la qaadqaadaye waay leeyihin e, sidoo kale aanu weli raashin cuninoo kaadidiisu aanay adkaanin siday markaa iyagu ku tacliiliyen wاaahiri bihi rijaal cama wlmaaliki in shakara shaxatma wlmaaliki qofkii maalikiga ahaa in shaka hadduu shakiyo oo uu ka shakiyo meel inay aahirta nijaas tahay mare inay aahirta nijaas tahay rasha xatma si xatmiya waajib ah ayuu u rushay wix alla wixaad ka shakido inaad rushayso wa kugu waajib bay leeyiin si aad tahaaradiisi u yaqiinsato markaasaad ku tukan karta laakiin jamaahiirtu haddaad shakido alaslu tahaaradii baad markaa وشرط غسل أن يزيل ما طرى والحنفي تثليث حكمي يرى وأحمد صبع للتطهير كالشافعي في الكلب والخنزير وشرط غسل ميرغي هدبا نجاسده لميرغي شرط وحوا أن يزيل إن ميرغاسي وماشا كبخيو كزوليو ما طرى وحن سو دريي ان نجاسده اها urteedii midabkeedii dhadhankeedii waxa waan meesha ka saaro والحنفي kii marka xanafiga ahaa yaraa wuxuu arkayaa taniia xukmiyin najaasadiibaa laba loo kala qaadi najaasa xukmiya iyo najaasa cayniya najaasa cayniya waxaa loo jeedaa wax meeshii ka muuqda ama urtii ay marata xuban laga urinayo ama dhadhankii wax maarata ay jiraan kaasi isaga de in la zuuliyo sidii markaa jumhuurkaba ayuu ku waafaqsanyaho markii la zuuliyo wuu daahiroobaya laakiin mararka qaarkood najaasadii wax aara meeshii kuma laha maradan inay kaadii ku dhacday baad ogayd laakiin waxba hadda kama muuqdaan ur ma laha wax kaloo midab ka muuqdaa ma jiraan najaasa xukmiya baa la yidhahda taa waxay leeyihiin xanafiyadu saddex jeer baa la maydhaya yani hal mar oo la maydhay kuma filla baynamaa qolyihii kale shaafiyadii iyo eh, maalikiyadii iyo ay leeyihin hal maroo biyihii lagu shubo ayaa ku filan mar haddii meeshii aar aanu jirin xanafigii isagu wuxuu leeya may waa in saddex jeer lagu shubo oo taliid la geliyo oo maaragtay qofkii soo kacay hurdo ka soo kacay waa ta la yidhi falaa yudkhil yadahu fi ina xata yaqsilaha alaaan faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu waxay dhahdeen gacantii oo markaa mashkuuku dahaaro ah inay daahir tahay baa laga shakiyey markaasaa la yidhi saddexa la maydho maadaama aanay waxba ka muuqanin xukmigii o dhan halkaasay markaa ay marinayaan laakiin qolyaha kale ma raacinaya saddexdan la maydhayana gacantana waa iska sunna bay leeyiin waajibba maaha wa axmedun sabbaca liltahiiri imaam axmed isagu wuu todobeeyo toddoba ayuu ka dhigay markii wax la daahirinayo waa ayi shay wey ka daahirinayso meel haddii aad saxaare ka daahirinayso ama xukmi ahaato ama maarata waxweyaan cayni ha ahaato najaasadu nocay doontaba ha noqotee kolkii aad najaaso daahirinaysaba toddoba goor inaad maydho ayaa lagaa doonaya oo najaasadii kelbiga toddobadii u soo aroortay ayaa madhabta xanaabiladu ay najaasaadkii oo dhan ay uga qiyaas qaato ay marisay kashaafici fi lkalbi walkhinsiiri baa sida shaaficiba u tasbiicinayo oo toddoba uga dhigayo marka la joogo najaasadii ayga iyo iyo tii khinsiirka marka la joogo tii aygana xadiika kusoo arooray khinsiirkana wuu ilxaaqiye sida uu shaaficiba halkaa markaa saa sameeyey ayaa xanaabiladu najaasaadkii oo dhanba ay samaynayaanoo way ilxaaqinayaan waxa la yaala wixii la daahirina wawjaba cala aladii yastajmiru taniiahu wain kafaahu xajaru wuxuu yidhi waawjabaa labadani waa axmed iyo shaafici waxay ku waajibiyeen cala aladii yastajmiru kii markaa istijmaarka samaynayey taniiahu inuu sadeeeyo saddex ka dhigo saddex dhagax ama maratadhagax qurahoo saddex markaa dhinacle wain kafaahu xajaru xataa hadii hal mar ay ku filan tahay hal dhagax oo mar uu mariyaa ay ku filan tahay haddana inuu saddex mariyo ayay waajibinayaanoo dee xadiikii eh, maaragtay waxa weeyaan ayay markaa ka qaadanayaan nahaa an nastajiya biaqala min alaaati axjaar nebigu waa noo diiday in aan ku istijmaarno wax saddex ka yar marka halkaas ayagu haystaan qolyahan kalena iska istixbaab bay ku xambaarayaan nahyigana karaaha iyo saasay ku xambaari ehm, waxay leeyihin meesha in la nadiifiyo unbaa la doonayey hal dhagax hadduu ku filaaday waa caadi bal dee xanafiyadu iyagu maxay abaanba istijmaarka gebigiistijaag inuu iska sunno yahay ila waa kuwa yidhi qadrudirhamku waa macfu soo marka qofkii haddii maarata xamaamkii uu galo dee iyo saxradii intani intani qadrudirham ma dhaafayso marka haddii qofku maaragtay waxa weeyaan iska soo kaco oo iska weysatu salaadii galo salaadiisii waa ansaxa intanna waa qadrudirhamkiiyo waa iska macfu weeyaan marka istinjaagu agtooda waajiba ma ahe waa sunna wuxuu ihi wafii qadaa'i xaajatin aadaabu xaajada gudashadeedii aadaab baa ku sugan wajulluhaa cindahum istixbaabu dhammaantee ama badankeeduna fuqahada agtooda waa iska mustaxabaad waajibaad ma aha yani waxa weeyaan e, aadaabtaasi waa iska mustaxabaad dhammaan xabadan unbaa e, iyadu hadal ku jira waxaramuu waxay taxriimiyeen alkacbata qiblada an tustaqbala in la istiqbaalo oo loola jeesto markaa waxa weeyaan qadaa'ulxaajihi wa cagsaw iyo cagsigiisay xarimeen oo ah indhabarka loo jeedo wabnu caliyin wa daawuude daawuud isagu xallala waa marata taxliiliye waahiriyu baan ku qornay marka hore nusada hore laakiin wabnu caliyin waxaan u dhinari de markii daahiriyada la sheego daawuud iyo ibn xasmi meesha soo istaagaya marka ibn xasmi baana de mualifkii ah oo de marat kutubtiisi aynu hayna marka in ibn xasmi uu ku waafaqsan yahay ayaa laga qofku inuu maarata maleehiyo laakiin ibn xasmi kuma waafaqsana ibn xasmi kuma waafaqsanee arrintani markaa daawuud ayuunbaa eh, baneeyey ibnu xasmi isagu dahaba ila xurmati mulaqan fi saxraa wa fi meel alla meesha ay tahayba inay xaaraan tahay ayuu isagu ku tegey laakiin ibnu cali daawud ibn cali raximah llahu tacaala ayaa isagu xalaaleeyin waa iska banaan tahay oo de axaadiistu waa taskilaaftay eh, tacaarud axaadista uu ka dhexeeyo markaa isagu axaadiistii banaynaysay weliba qaarkeed wa weyaan qabla wafaatihi bishahrin wax noocaaso kale ay tilmaamaya qabla wafaatihi bikada wakti kooban bicaam xadiidkii jaabiro kale inuu ahaa maadaama ay taas saas ay tilmaamayso iyadaa dambaysay buu leeyo waa iska bannaanta waxaramu lkacbata an tustaqbala wacagsahu wabnu caliyin xallala wadaaka fi saxraa taxriimkaasi waa markii bannaan la joogo walinucmaani abu xaniife waxaa u sugan yaxrumu fi saxraa'i walbunyaan banaan haddii la joogo iyo haddii dhisme lagu jiraba xaaraan weeyaanu istiqbaal iyo istidbaar toona lama ogola qolyaha kalena waasay u badan yihiin waxay leeyihin waa markii bannaan la joogo ama haddii la joogo meel dhismo ah waxay leeyihiin way iska bannaan tahay qolyaha qaarkoodna karaaha ayay yidhaahdaan shaaficiyadoo kale xataa waxay leeyihiin dhismuhu haddii uu yahay mid aan loogu talagelin waa karaahiyo haddii xamaamyadan iyo suuliyadan waxyaala loogu talagalay ay tahayna karaahana ma laha xurmana malaha